بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب المبتدأ والخبر baabka mubtadaha iyo khabarka ayaynu halkan insha allahu tacaala ku arki doonnaa marfuucaadkii tobanka ahaa waa ka saddexaad iyo ka afraad mubtadaha iyo khabarku laba baab oo kala duwan in lagu sheego ayay ahayd laakiin isku baab ayaa lagu sheegaa maadaama uu inta badan ay islaasimaan oo haddii mubtade la sheego khabarkuna uu inta badan la socdo uun mubtadihiiyo khabarku way islaasimaan inta badan oo mubtade inta badan khabar buu sitaa inkastoo la arko meelaha qaar mubtaduhu uu faacil qaato ama uu naa'ibu faacil qaato oo khabarku markaasoo kale uu baaqanayo ama uuna meesha imanaynin baabulmubtada'i waa mubtadaha iyo walkhabari khabarka baabkooga sheekhu baab qura ayuu ku kulmiyey litalaasumihimaa haaliban sida qaalibka away ah islaasimaan oo lusuumkaa ah ayuu baab qura sheekhu ugu kulmiyey kolka ereyga haaliban ana waxa loo jeedaa marka mubtaduhu uu faacilka qaadanayo ama uu naa'ibu faacilka qaadanayo markaas ayaa meesha laga saaraya almubtadau mubtaduhu huwa lismu waa ismi mubtaduhu waa ismi mubtaduu horta waa ismi maxaa inaga baxay ficilku keligii mubtade ma noqdo khabarkuna keligii mubtadae xarafkuna keligii mubtade ma noqdo suurtagal maaha xaraf mubtadaah iyo ficil mubtadaah labadaa midnaba suuroobi maayaan xarafkuna mubtade ma aha ficilkuna sidoo kale mubtade ma aha haddaba mubtaduhu waa ismiyoo ismi uunbuu mubtaduhu noqonayaa ismigaasi laba ayuu isla keensani inuu yahay ismigaasi ismi sariix ah iyo inuu yahay ismigaasi ismi mu'awal ah labadaa ayuu ismigu isla keensan ama sariix ha ahaado ama mu'awal ha ahaado almarfuucu waana la rafciyaa mubtaduhu waa marfuuc waa ismi marfuuca ereygaa marfuuc wuxuu inaga saarayaa ficilada wuxuu inaga saarayaa mansuubaadka oo kale mansuubaadku mubtade ma aha majruuraadka oo kale majruuraadkuna mubtade ma noqdaan laakiin mubtaduhu waa marfuuc mansuub iyo majruur baa inaga baxay oon mubtade noqonaynin ereygaa marfuuca waxaa soo hoosgelaya saddex marfuuc ayaa soo hoosgelaya inuu yahay mubtaduhu marfuucun lafdan lafdiga mid laga rafciyey sida muxamedun qaa'imun muxamedka ku jira iyo inuu yahay mubtaduhu marfuucun maxallan mid maxalka laga rafciyey sida haadaa jaalisun haadaada ku jirta iyo inuu mubtaduhu yahay marfuucun taqdiiran sida muusaa saa'imun oo kale muusaaga ku jira mubtaduhu saddexdaasuu marfuuciisuna ayuu ka koobnaanaya inuu yahay marfuucun lafdan iyo inuu yahay marfuucun maxallan iyo inuu yahay marfuucun taqdiiran alcaari wuxuu ka qaawan yahay can ilcawaamili cawaamisha ayuu ka qaawan yahay allafdiyati lafdiga ah mubtaduhu waa alcaari can alcawaamil caamiloo dhan buu ka qaawan yahay oo mubtaduhu wuxuu ka madhan yahay ama khaali uu ka yahay caamil ku camalfaloo xagga hore ka mara sidaa darteed lama ogola mubtadaha inuu ficil ku camalfalayaa ka horeeyo ama ismi kaloo ku camalfalayaa inuu ka horeeyo ama xaraf ku camalfalayaaba inuu ka horeeyo lama ogola waa alcaari can alcawaamil caamil oo dhan buu mubtaduhu ka qaawan yahay waxa inaga baxay alcaari can alcawaamil waxa inaga baxaya faacilku mubtade noqon maayo jaaa muxamedun muxamedka ku jiraa sababta uu mubtade u noqon waayeyna alcaari can alcawaamil buuna muxamedkaasi ahayn oo jaaa ayaa ka horraysa ficil baa ka horeeya alcaari can alcawaamil waa inuu yahay marka naa'ibu faacilkuna mubtade noqon maayo sababtuna alcaari can alcawaamil buuna ahayn cawaamishii allafdiyati lafdiga ahayd waa cawaamil welibana lafdiyo oo xagga lafdiga sidaynu arkayna lafdiyo la arki karayo ama muuqdo ayay noqonayaan allafdiyati qeydkaa ah waxaa inagaga baxaya mubtadaha waxaa la ogol yahay caamil aan lafdi ahayn inuu ka horeeyo oo sidaba waxaa la yidhaha mubtade oo dhan waxa ka horeeya baa la yidhaahdaa caamil macnawiya markaan idhaa muxamedun qaa'imun muxamedkan waxaa rafcinaya ibtide ayaa rafcinaya ibtiduhuna waa caamil aan la arki karaynin oo macnawiya weeyaan caamilka naxwaha saddex qodob oo qura ayaa lagu soo ururiyaa naxwaha saddex qodob oo qura ayaa lagu soo ururiya naxwuhu waa caamil iyo macmuul iyo camal baa la yidhahdaa oo qura weeye naxwaha sharixiisa marka la doonayo waa caamil waa camal sameeye iyo macmuul lagu camal sameeye ama lagu camal fale iyo camal camalka laftiisii hadda haddaan jaaa muxamedun idhaa jaa'adu waxay ku jirtaa caamilkii muxamedkuna wuxuu ku jiraa macmuulkii icraabka jaaa la siiyey binaha ah albinaa cala alfatxi iyo icraabka muxamed la siiyey marfuucnimada ah labadaa icraabna waa camalkii camalkiibay noqonayaan kolkaa naxwaha oo dhan waxaa la yidhahdaa saddexdaa qodob buu naxwuhu ka hoos baxaa baa la yidhaahdaa asalba marka naxwaha la khulaasaynayo ardayga waxaa lagu yidhaha naxwuhu waa saddex qodobe saddexdaa qodob sheeg saddex qodob oo qura weeyi wuxuu naxwuhu ka hadlaaya bal saddexdaa sheeg waa caamilka iyo macmuulka iyo camalka baa la yidhahdaa saddexdaasuu naxwuhu ku soo ururaa haddaba caamilka waxaa loo qaybiyaa caamil lafdiya oo la arki karayo iyo caamil macnawiya oon la arki karaynin shalay cashirkeennii naa'ibu faacil baan soo dhigannay cashirkii ka horeeyeyna faacil baynu soo dhigannay faacilka iyo naaibu faacilkaba faacilka iyo naa'ibu faacilkaba ereyga ku camal falayaa dee ficil buu ahaa ama wax ficil macnihiisa qaba kolka lafdi buu ahaayo waa la arki karayey laakiin mubtadaha hadda ku camal falayaa ma aha wax la arki karayo oo lafdiba ma aha waa macnawi ka ku camal falaya almubtada'u mubtadihii huwa lismu ismi weeye ficil iyo xaraf baa baxay almarfuucu waa la rafciyaa mansuub iyo majruur baa baxay alcaari wuxuu ka qaawan yahay can ilcawaamili cawaamil kii caamilka watay ayaa baxay allafdiyati oo lafdiya mubtadii baa soo gelayaoo caamil macnawiya ayaa isaga ka horeeya wa huwa mubtaduhu qismaani waa laba qaybood mubtaduhu laba qaybood ayuu noqonayaa daahirun waa ismi daahira oo waa ismiga daahirka ahaa uu u qaybsamayey wa mudmarun midina waa mudmar oo waa ismigii daahirkaa ismigii damiirka ahaa oo labiyo tobankii munfasilka ah ee fii maxalli rafcin la odhan jiray wa huwa isagu ana weeye iyo wa akhawaatuhu akhawaadkii ana ay lahayd labiyo toban damiir baynu soo dhigannay oo ana waa akhawaatuhu la odhan jiray waa ana oo aniga ah naxnu oo annaga ah anta oo war adiga ah anti oo inanay adiga ah antuma oo labadiinan ah antum oo raggiinnan badan ah antunna oo dumarkiinnan badan ah huwa oo kii maqnaa ah hiya oo tii maqnayd ah humaa oo labadii maqnaa ah hum oo raggii maqnaa ah hunna oo dumarkii maqnaa ah marka almubtade laga warbixinayo ama laga warramayo damiirka xaggiisa labiyo tobankaasaa mubtade noqda ismiga daahirka ana sideediisuba mubtade way noqdaan sideedda ismi daahirba mubtade way noqonayaan wa huwa qismaani waa laba qaybood wa huwa mubtaduhu qismaani waa laba qaybood daahirun mid daahira oo ismi daahira ah waa sideeddiisii wa mudmarun iyo mid mudmara oo damiir ah waa labiyo tobankii munfasilka wa huwa isaguna ana weeyaan iyo wa akhawaatuhu akhawaadkiisii kuwii la midka ahaa allatii taasoo taqadamad inoo hormartay fii fasli fasalka damiirka ayaynu ku soo dhigannay wadaahiru daahirkii ismigii daahirka ahaa qismaani labuu u qaybsamay ismiga daahirkii waa laba qaybood waa ismiga daahirkii markuu mubtade yahay ayuu laba qaybood noqonayaa mubtadaun lahu khabarun mubtade khabar leh iyo wa mubtadaun mubtade lahu marfuucun marfuucuu u sugnaaday marfuuca oo sada buuxinaya ama awdaya masadalkhabari khabarka booskiisii labadaasuu u qaybsamayaa mubtaduu markuu ismi daahira yahay waa mubtadihi oo ismi daahira ah oo laakiin wuxuu rafcisanayaa khabarkii uu khabar u baahan oo khabar rafcisanaya iyo mubtadihiioo wuxuu rafcisanayaa marfuucuu yahay marfuuc buu rafciyaa marka lagu leeyahayna marfuuca waxaa looga jeedaa faacil iyo naa'ibu faacil labadaa mid ahaan hadduu mubtaduhu ismi faacil yahayna faacil buu rafcin hadduu mubtaduhu ismi mafcuul yahayna naa'ibu faacil buu rafcin faacilkaa iyo naa'ibu faacilkaa ayaa buuxinaya bartii khabarka ayay buuxinayaan oo halkii khabarka ayay u fadhiisan doonaan wa wadaahiru ismiga daahirka ama mubtadaha daahirki ihi qismaani waa laba qaybood mubtada'un mubtade lahu khabarun khabar uu u sugnaaday wa mubtada'un iyo mubtade lahu uu u sugnaaday marfuucun marfuuc mid la rafciyo oo sadda buuxinaya ama awdaya masadda alkhabari khabarka meeshiisii awdaya falwalu ka hore waa mubtadaha khabarka qaadanayaa naxw allaahu rabbunaa allaahu ilaahay rabbunaa waa rabbigayo oo kaleba weeyi ereyga allaah waa mubtade waana ismi daahir mufrad munsarifa ah rabbuna waa khabar mubtadahaasi isagoo ismi daahira ah ayuu khabar rafciyey rabbunaa ah rabbu oo ba'da ku jooga rabbu waa mudaaf naaduna waa damiir mutasiloo fii maxalli jirin mudaafun ilayhiya wa muxamedun muxamed rasuulullaahi ilaahay rasuulkiisii weeye muxamedun waa mubtade waana ismi daahiro waa mufrad munsarifa rasuuluna waa khabarkiisii oo isna khabar toosa ayuu qaatay ee ma qaadanayo sidaynu ognahay marfuuc ma qaadanayo rasuul waa mudaaf allaahina waa mudaafun ilayhi wa haanii ka labaad waa mubtadaha marfuuca qaadanaya e huwa ismulfaacili waa ismiga faacil wasmulmafcuuli iyo ismiga mafcuul labadaa ayuu noqonaya waa ismi faacil iyo ismi mafcuul labadaa ayuu noqonaya laakiin waxaa shardiya ismiga faacil iyo ismiga mafcuul inuu nefyi xagga hore ka maro ama istifaam inuu xagga hore ka maro idaa taqadama calayhimaa waa markuu ka hor maro nafyu nefyi uu ka hor maro aw istifhaamun ama oo erey su'aaleedihii uu ka hor maro sida aqaa'imun ma taagan yahay zaydun ninka zaydihi jumladaa marka la ecraabayo aqaa'imun zaydun laba weji ayaa ku bannaan qolo waxay yidhaahdeen qaa'imun khabar soo qadimay baannu ka dhigaynaa qaa'imun waa khabar soo qadimay zaydunna waa mubtade mu'akhara oo xagga dambe maray waa jumla ismiya oo mubtadiya khabar ka kooban sheekheenna korkaa tusaale uma noqonayo haddii mubtadiya khabar laga dhigo sheekheenna tusaale u noqon maayo waayo sheekhu wuxuu saanigiibuu wadaayo ismi faaciloo aan khabar qaadanayn intuu mubtade noqday aan khabar qaadanaynin ee marfuuc qaadanaya ayuu sheekhu tusaalaynaya haddaba qaa'imun zaydun haddaan qaa'imka ka dhigo khabar qadimay zaydunna aan ka dhigo mubtade mu'ahar ah sheekheenna tusaale u noqon maayo tusaalahaasi waana wej bannaan oo talow maxaan qaa'imun uga dhigay khabar zaydunna aan uga dhigay mubtade maan qaa'imka mubtade ka dhigo zaydkana aan khabar ka dhigo waxaa la og yahay mubtadaha iyo khabarka in kolba ka macrifadii uu mubtade noqdo kolba ka nakiradii uu khabar noqdo ereyga qaa'imun waa nakiro ereyga zaydunna waa macrifo sidaa darteed ka macrifada ah ayaa mubtade noqonaya oo zaydka dambe ah waxaana khabar noqonaya ka soo qadimay oo qaa'imka ah ayaa khabar noqonaya wej kale ayaa bannaan oo in qaa'imka laftiisa mubtade laga dhigo ah aqaa'imun qaa'imka ayaa mubtade noqonaya mubtadahani halkuu khabar ka qaadan lahaa zaydkani wuxuu noqonayaa faacil zayd waa faacil uu qaa'imku qaatay faacilkaasaana buuxinaya booskii khabarka icraabkaasina wuu bannaan yahay inaan qaa'imun mubtade ka dhigno oo waa nakire e sideebuu nakiradu mubtade u noqotay haddii lagu yidhaa musawwiq bay sidataa hamseah daasay sidataa musawiq hamseah ayay sidataa hamsatulistifaamka iyo nafyigu waa musawiqaadka mubtaduhu inuu nakiro noqdo suurtagal ka dhiga inaan qaa'imna mubtade ka dhigo zaydunna aan faacil ka dhigo faacilkaasina booskii khabarka ayuu buuxiyey an idhaa waa wej isna inoo bannaan wamaa qaa'imun ma taagna azaydaani labadii zayd mas'aladan marka marfuucu uu musanne noqdo sida azaydaani oo kale qaa'imka hore mubtadaha ihi qaa'imkaa hore waa mubtadaun khabar ma noqon karo hadda labadii wejiye qaa'imun zaydun ku bannaanaa kuma bannaanaan karaan wamaa qaa'imun azaydaanida mubtadiya khabar marnaba lama icraabi karo kuwan wamaa qaa'imun ma taagna azaydaani labada zayd waa mubtadiya khabar ma odhanayno waayo waa mubtade iyo faacil un baynu odhan wamaa qaa'imun azaydaani mubtadiya faacil sababta aan loo odhanaynin waa mubtade iyo khabar waxa weeye mubtadaha iyo khabarka xukun baynu ku soo dhigannay ruuxulicraabka la yidhaa wujuubu almudaabaqa bayna almubtada'i waalkhabar mubtadaha iyo khabarku waa inay iswaafaqaan oo ay isku waafaqaan xagga mufradnimada ama ay isku waafaqaan xagga labanimada ama ay isku waafaqaan xagga jamacnimada walow jamaca noociisa haba isku sii khilaafaani haddaba wamaa qaa'imun azaydaani markaan idhaa ereyga qaa'imun waa mubtade faacil laakiin ka dhigi mayno mubtade iyo khabar oo waxaynaan uga dhigaynin qaa'imna waa mufrad zaydaanna waa musanne wujuub mudaabaqa bayna mubtadai wlkhabar baa la waayey wamaa qaa'imun ma taagtaagna azaydaani labadii zayd ma taagna qaa'imun waa mubtade haddii lagu idhaha mubtada'an muxuu nakiro u noqday musawiq buu sitaa musawiqaasina waa nafyigan maada ee ka horeeya azaydaani labadii zayd azaydaanina waa faacilkii wa hal madruubun ma la garaacayaa alcumaraani labadii cumar ma la garaacayaa ereyga madruub waa mubtade ismi mafcuul buu ka socdaa alcumaraanina waa naa'ibu faacil ilain madruubkani duriba ayuu ka yimid oo ficil majhuula ficilka majhuulkii siduu naa'ibu faacil u qaato ayuu madruubkuna naa'ibu faacil u qaadanaya wa madruubun ma la garaacayaa alcumaraani labada cumar alcumaraani maaha faacile mana aha khabare waa naa'ibu faacil baad odhan alcumaraani waa naa'ibu faacil mubtadaha ku camal falayaana waa madruubka ka horeeya ayaa ku camal falaya mubtaduhu wuxuu nakiro u noqday haddii lagu yidhaa musawiq buu sitaa musawiqiisuna waa hal istifaamiye ah weeyi hal istifaamiye ah hashaa ka horaysa ayaa istifaamiye ah maadaama hal istifaamiye tahay maadaamay hal istifaamiye tahay suurtagal maaha markaa inaynu isticmaalno wa hal madruubun ma alcumaraani labada cumar ma la garaacayaa wa hal madruubun alcumaraani wamaa madruubun lama garaacayo alcumaraani labada cumar lama garaacayo wamaa madruubun alcumaraani markaynu nidhaa wamaa madruubun alcumaraani ereyga madruub waa mubtade alcumaraanina waa naa'ibu faacil naa'ibu faacilkanina waa marfuuc wa calaamatu rafcuhuna waa alifka hadaba madruub waa mubtadee mubtadahan maxaa laga yeelayaa wamaa madruubun waa mubtadee mubtadaha maxaa laga yeeli mubtadahani maxaa nakiro ka dhigay baynu u jeednaa mubtadahani muxuu nakiro u noqday waa madruub mubtadahani wuxuu nakiro u noqday oo musawiq u xisaaban waxaynu haynaa waxa musawiq u xisaaban maada istifaami maada naafiyada ah maadani waa xarfu nafyi xarfu nafyiguna sidiisa ayuu musawiq u yahay waanii ka labaad ee mubtadaha ihi huwa ismu lfaacili waa ismi faacil wasmulmafcuuli iyo ismi mafcuul idaa taqadama marka uu hormaro calayhimaa dushooda marka uu ka hormaro nafyun nafyi marka uu hormaro aw istifhaamun ama istifhaamba uu hormaro sida qaa'imun ma taagan yahay zaydun zayd ma taagan yahay laba weji baa hadda inoogu bannaan aqaa'imun zaydun laba weji ayaa inoogu bannaan baynu nidhi isla aayad qur'aana ayaa sidan oo kale aynu ka helaynaa tusaalahan oo kaleo rabbi aayad qur'aana wuxuu ku yidhi araagibun anta can aalihatina araagibun anta baan doonaya araagibun anta ereyga raagib ah mubtadana waa la icraabi karaa antana faacil baa looga dhigi haddii la doonana raaqib khabar soo qadimay baa la icraabi antana mubtade mu'ahara ayaa la icraabi labadaa weji ayaa inoogu sugan aqaa'imun ma taagan yahay zaydun zayd wamaa qaa'imun ma taagtaagna azaydaani labada zayd wa hal madruubun ma la garaacayaa alcumaraani labada cumar wamaa madruubun lama garaacayo alcumaraani labada cumar halkaa waxaynu kaga soo baxnay mubtadaha labadiisa qaybood hadduu yahay mubtade khabar qaadanaya iyo hadduu yahay mubtade marfuuc qaadanaya mubtadaha marfuuca qaadanayaana labuu sii qaybsamayaa marfuucu inuu faacil yahay iyo marfuucu inuu naa'ibu faacil yahay labadaa ayuu sii noqonayaa walaa yakuunu almubtada'u mubtaduhu noqon maayo nakirata nakiro noqon maayo mubtaduhu nakiro noqon maayo ilaa bimusawiqin musawiq iyo wax suurtagal ka dhiga inuu sito mooyaane walmusawiqaatu waxyaabaha mubtadaha nakirada ah suurtagal ka dhigayaana kaiiratun way fara badan yihiin minhaa waxaa ka mida an yataqadama inuu ka hormaro cala nakirati nakirada hadda nakiradaasi waa tii mubtadaha ahayd cala nakirati nakirada mubtadaha ah waa inuu ka hormaro nafyu nafyi waa inuu ka hormaro aw istifhaamun ama suaaleed erey su'aaleed waa inuu ka hormaro sida maa rajulun wax ninihi qaa'imun ma taagna hadda maxaan icraabaa maa rajulun qaa'imun haddii icraab lagu yidhaah maadu waa xarfu nafyin mabniyun cala sukuun rajuluna waa mubtade marfuuc wasawaqa alibtidaa'a binakira wuquucuhu bacda nafyin baad odhanaysaa markaa qaa'imunna waa maxay waa khabarulmubtade marfuuc wa calaamatu rafcihi dama daahira istifaamkuna suurtagal buu ka dhigayaa wa hal rajulun wax ninihi jaalisun ma fadhiyaa wa hal rajulun wax ninihi waxba ereyga wax ah ka tegin wa hal jaalisun ma fadhiyaa ha odhanin wahal rajulun nin jaalisun ma fadhiyaha ha odhan waa inaad tidhaa wahal rajulun wax nini ereygan wax ah waxa wata ma maqli jirtay qaacidada mufasiriintu inta badan ay isticmaalaan ama usuuliyiintu ee la yidhaha nakira fii siyaaqi nafyi tufiid lcumuum waa nakira fii siyaaqi nafyi tufiid lcumuum kolkaa nakiradu haddii ay daba dhacdo nafyi istifaamkuna waa la mide cumuum bay faa'iidayni waana ereyga wax ah ayay u dhigan tahay wahal rajulun wax ninihi jaalisun miyuu fadhiyaa wa qowlihi tacaalaa iyo alla qowlkii a ilaahun ma wax ilaaha ayaa maca allaah allaha xaqa amiciisa ahaaday a ilaahun waa mubtadi ilaahun waa mubtadihii macallaahi macada darafkaasina wuxuu ku tacalluqayaa khabar xadfan ayuu ku tacalluqayaa ama isagaaba khabar ah ama isaga iyo kuu ku tacalluqayo ayaa khabar isla ah maxaa haddaba ilaahun waa nakira ee musawiq u noqday oo nakiradu mubtade suurtagal uga dhigay hamsahan istifaamka ee ka horeeya weeye musawigu wa minhaa waxaa ka mida musawiqaadda markuu mubtaduhu nakiro yahay waxa suurtagal ka dhigaya waxaa ka mida an takuuna inay tahay nakiradu mawsuufatan mid la tilmaamayo ama la sifaynayo hadday nakiradu noqoto mid mawsuufa ah oo la tilmaamayo tilmaamiddaa la tilmaamay ayaa iyaduna musawiq ah oo suurtagal ka dhigaysa mubtadaha nakiradii inay nakiradaasi mubtade noqoto sida aayadda qur'aanka arabi ah, uu ku yidhi wala cabdun adoon mu'minun addoonka oo mu'minun mu'min ah ayaa khayrun ka khayr badan dee mushrikii ilaahay ka warramayey wala cabdun mu'minun khayrun aayaddaa qur'aanka ah mubtaduhu waa cabdun khabarkuna waa khayrun haddaba cabdun waa nakire eh maxaa nakiradan mubtade looga dhigay maxaa musawiq u ah cabdunka nakirada ah waxa lagu tilmaamay ereyga mu'min ah oo mu'min waa sifo cabdiguna waa mawsuuf kol haddii nakiradu mawsuufba ay noqoto tilmaamidan ayaa musawiq oo kale u ah oo khusuus bay u faa'iidaynaysaa wala cabdun adoon addoonka oo mu'minun mu'min ah ayaa khayrun ka khayr badan ama ka wanaagsan qof mushrig ah wa minhaa waxaa ka mida an takuuna inay tahay mudaafatan mid mudaafa ah oo la idaafeeyey wa minhaa waxaa ka mida an takuuna inay tahay mudaafatan mid la idaafeeyey oo mudaaf ah inay tahay nakiradu haddii markay mubtadaha noqoto mudaafba laga dhigo mudaafun ilayhigan ay ku camal falayso camalfelidiisaasaa musawiq u ah sida khamsu salawaatin shan salaadood ayuu katabahunna allah ilaahay waajibiyey ama ummadda ilaahay uu ku waajibiyey khamsu salawaatin katabahunna allah ereyga khamsu ihi waa mubtade khabarkuna jumla ficliya weeye oo ficil iyo faaciloo kataba oo ficil maadiya iyo allaahu oo faacilkiiya iyo hunnadaasoo mafcuul qadimay ah jumlada katabahunna allah oo ficil iyo mafcuul iyo faacil ah jumladaa ayaa khabar u dhacaysa khamsuda hore haddaba khamsu waa mubtade waana nakiro maxaa nakirada mubtade looga dhigay oo musawiq u ah waa idaafaynta khamsiga la idaafeeyey ee aya loo idaafeeyey salawaadka loo idaafeeyey khamsu salawaatin shan salaadood ayuu katabahunna allah ilaahay uu waajibiyey waa xadiidkii acraabiga nebi maxamed intuu u yimid ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam ii sheeg ku lahaa wuxuu ilaahay igu waajibiyey imaamu shaafici markuu leeyahay wax waajiba anigu waxaan u haystaa shanta salaadoodun witriga markuu diidayuu leeyahay witrigu aniga waajibaadka iiguma jiro xadiidka uu deliishanayaa waa xadiidkan khamsu salawaatin katabahunna allah waa kii acraabigu ku yidhi hal calaya hayruhaa yaa rasuul allah ilaahay rasuulkiisiiyow shantaa waxaan ahayn ma laygu leeyahay wuxuu ugu jawaabay nebigu laa ilaa an tadawaca laguguma leh waajib ka oo lagu cadaabayo ilaa inaad sunno la imanayso mooyaane sunna samays inaad sunno la imanayso mooye waajibku saaran oo kale ma jiro kolka xadiidkaasi witrigiibuu meesha ka saaray ayay a'immadaasi leeyihiin oo alfaadan wujuubka ugu soo aroortay ee kale waa in macaani kale lagu xalliyaa markaa halkaa ayay la aadeen culimmadaasi khamsu salawaatin shan salaadood ayuu katabahunna allah ilaahay waajibiyey ama ummadda uu kuwaa faral yeelay wa minhaa waxaa ka mida musawiqaadka nakirada an yakuuna alkhabaru khabarku inuu noqdo darfan daraf inuu noqdo ow jaaran wa majruuran jaar iyo majruur inuu noqdo muqadamayni labadaba la qadimay oo la hormariyey oo cala nakirati nakirada laga hormariyey waxaa musawiqaadda ka mida inuu khabarku yahay jaar iyo majruur ama daraf waa labadaasoo qura hadda jaariye majruur ama daraf mufrad iyo musanne iyo jamci waxaa looma baahna inuu khabarku yahay jaariye majruur ama daraf labadaba la qadimo oo laga qadimo mubtadaha xagga hore ay ka maraan shardi buu sheekhu ka tegey haddaba wuu sheegay jaariye majruurnimada iyo darafnimada waa shardi kaasi shardiga labaadna wuu oo qadimida in la qadimo oo mubtadaha ay ka hor maraan wuu sheegay shardi saddexaad buu ka tegey oo inuu majruurku macrifo yahay ama darafku uu macrifo yahay ayaa isna lagama maarmaana intaasi hadday dhacdo darafkaa iyo jaar iyo majruurkaa macrifada ah ee mubtadaha laga hormariyey musawiq buu noqonayaa markaa waxaa ka mida maalan markaynu leenahay bal hadda u fiirso fidaari rajulun haddaan idhaa fidaari rajulun rajulun waa mubtade mu'ahara waana nakiro fidaarina waa jaar iyo majruuro waa khabar soo qadimay horta kow shardiga koobaad jaar iyo majruurnimo waynu haynaa shardiga labaadna qadimidii waynu haynaa shardiga saddexaadna waa inuu majruurku macrifo yahay baan ku idhiye fi daari daartaasi albay wadataa laakiin lama ogola inaad tidhaa fii daarin rajulun lama ogola waa mamnuuc fii daarin rajulun waayo shardigii uu ka tegey baa meesha ka maqnaanaya shardiguu sheekhu ka tegey waxa weeye majruurku inuu yahay maxay majruurku majruurku waa inuu noqdaa macrifo haddii aan idhaa rajulun fidaar qura rajulun fidaar qura haddaan idhaa oo rajulun aan xagga hore mariyo fi daaridii ama filmasjididiina xagga dambe iyaduna waa mamnuuc waayo qadimaadii baan jirin qadimaadii ma jirto oo rajulun fidaar haddaan idhaa aawo jaariya majruurka in la qadimo ayuu shardigu ahaa maanaa qadimayba haddaan idhaahdo maalan hadaan idhaahdo qaa'imun rajulun waa mamnuuc iyaduna waayo qadimaadii way taallaayo qaa'imkii khabarka ah waan qadimay laakiin waxaa ka maqan darafna ma aha jaariya majruurna ma aha kolka waa inuu daraf yahay ama jaariya majruur haddana waa in la qadimo xagga hore la mariyo haddana waa inuu darafku macrifo yahay ama majruurku uu macrifo yahay wa minhaa waxaa ka mid a axkaamta an yakuuna alkhabaru khabarku inuu yahay halkaa alkhabaru ra'daa in la godo ayay ahayd haddii la dabdinayo ama la xarakaynayo wa minhaa darfan daraf waa inuu yahay ow jaaran wa majruuran ama jaar iyo majruur waa inuu yahay muqadamayni labadaba la hormariyey cala nakirati nakiradana laga hormariyey naxu cindaka rajulu nin baa kula jooga ereyga cindaki ihi waa daraf darafkan shardigiisii waynu haynaayo hadduu darafka laftiisu macrifo noqon waayo waxaa loo idaafeeynayaa shay macrifo ah oo cindaka kaafkaas ah macrifo ah rajulun kolkaa waa mubtade musawiquna waa horumarintaa darafka macrifada alla hormariyey wa fi daari daarta waxa ku sugan imra'atun gabadh imra'atun waa mubtade mu'ahara fi daari jaar iyo majruurkuna waa khabar qadimay imra'atun waa nakire eh musawiqiisu waxa weeye khabarka noqday jaar iyo majruur ee haddana la qadimay wa naxwu qowlihi tacaala alla qowlkii oo kaleba weeyi waladaynaa annaga agtayada ayuu ahaaday masiidun ziyaado ayaa ilaahay agtayada ahaatay buu rabbi yidhi haddaba masiidun waa mubtade waana nakiro nakiradaa masiidun ah waxa musawiq u ah darafka la qadimay isagoo loo idaafeeyey macrifo ladaynaa waa daraf waana la qadimay waa khabarkii ladaynaada oo la hormariyey masiidunna waa mubtadihii oo la dibdhigay weeye wa calaa absaarihim indhahooga waxa dushooda ku sugnaaday hishaawatun dabool ayaa ku sugnaaday aad u culus hishaawa waa la nakireeyey nakiraynta hishaawo la nakireeyey waxay tilmaamaysaa daboolku inuuna fududayn haddana calaa absaarihim baa xagga hore la mariyey hishaawatun waa mubtada mu'ahara waana nakiro calaa absaarihim jaar iyo majruurkanina waa khabar qadimay ayay noqonayaan wa calaa absaarihim indhahooga dushooda ayay ahaatay hishaawatun dabool weyn ama harag weyn ayaa ahaaday halkaa ayaynu kaga baxnay culimo musawiqaadda nakiradu markay mubtada noqoto loo baahan yahay halkan wuxuu inoo sheegayaa mubtaduhu inuu sariix iyo mu'awal noqdo mubtadayaashaan ka soo warramaynay oo dhani sariix bay ahaayeen hadday mu'awal noqdaanna waa marka ficil an wata oo kale ama anna iyo ismigeegii iyo khabarkeegii oo kale laga dhalaalinayo waqad yakuunu inuu noqdo ayaa la arkaa almubtada'u mubtaduhu inuu noqdo ayaa la arkaa masdaran masder inuu noqdo masderka oo mu'awalan mu'awala oo la awilayo min an walficli an iyo ficil laga awilayo sida wa an tasuumuu inaad soontiin ama soomidiinna ayaa khayrun lakum idiin khayr badan ereygaa khayrunihi waa khabar khayrun waa khabar yaa haddaba khabarkaa mubtade u ah an tasuumuu antan ficilka mudaaric nasbinaysa ee ficilka ay nasbisayna tasuumuu uu yahay calaamatu nasbihiisuna xadfu nuunka uu yahay faacilkiisuna waawuljamaacada uu yahay antaasi waa masderiya oo tasuumu bay masder u dhalaalinaysaa ama ay ka dhigaysaa masderkaasaa mubtada'a waxay ka dhigan tahay sawmukum soomidiinna ayaa khayrun lakum idiin khayr badan ama siyaamukum soomidiinna ayaa khayrun lakum idiin khayr badan sawmukum baynu odhan ama siyaamukum baynu odhan kaa doonto aysuumuu khayrun lakum kaygu wuxuu qoray aysuumuu khayrun lakum waa khada aysuumuu maaha aysuumu ay sawmukum bay ahayd ay sawmukum sawmukum aydiin qoraya kaasaa saxan innaga amar buu kadhay halkuu masder ka keeni lahaa ayuu ficlu amar keenay suumuu sooma weeyi suumuu khayrun lakum waa khada markaa suumuudani amar maa waa sawmukum saadkani wuu kordhigan yahay sawmu waawul jamaacadanina ma jirtee halka waawul jamaacada kun baa lagu bedelayaa ay sawmukum soomidiinna ayaa khayrun lakum idiin khayr badan sharuxu wuu saxaya sharaxa hoose maad arkaysiin keenan laftiisa sharuxu wuu saxaya ay sawmukum khayru lakum buu hoosta way noo qabtay ma arkaysiin walkhabaru khabarkuna arday ay xaashi eege haddaad noqoto waa khatar ma ogtahay xaashi eegaa ma garanaysaa waxa ku qoranun macne haddaad istidhaa waa halis wey runtii waa inaad hubin kartaa qolada daabacday ee qortay khada'a ay gelayaan intuu laegya waa inaad qiimayn kartaa kolkaa waad ogaan kartaa maxaa loo baahan yahay halka looga baahna maxaan looga baahnayn ay sawmukum khayru lakum halkaa mubtadaha iyo warbixintiisii ayuu kaga soo dhammaaday halkanna wuxuu doonayaa inuu eego khabarka iyo wararka uu leeyahay ama axkaamta uu khabarku yeelanayo ayuu halkana sheekhu insha allahu tacaala aynu ku arki doonnaa walkhabaru khabarkii huwa ljuzu waa juz iyo badh hadalka badhkii ayaa horta khabar la yidhaha juz waa badhde ama qayb weeye walkhabaru khabarku huwa ljuzu waa juz iyo badh alladii kaasoo tatimmu bihi ay ku dhammaystirmayso alfaa'idatu faa'iidadu ay ku dhammaystirmayso maca mubtada'in mubtada micii isagoo ah khabarka waxaa loo yaqaanaa waa hadalka ama waa ereyga hadalku uu ku dhammaystirmayo waxaa la yidhaahdaa waa halka heeriyada lagu furo barta heeriyada lagu furo bartaasa horta khabar loo yaqaanaa ardayow haddaba eg madaxa kor u qaad kani waa khabar iska daa halka hadalka heeriyada lagu furo ee heeriyadiisa lagu furo halka awrka la fadhiisiiyo sow maadan araggeedii markuu reerku yahay bartaasa horta khabar loo yaqaanaa haddaba adigu dib u noqo af soomaaligaaga dib ugu noqo oo yaa khabara waxaan idhi hargaysadii quruxda badnayd war khabar miyaan sheegay hadalkaygii weli miyuuna loo baahnayn inaan wado hargaysadii quruxda badnayd waka sheekh jaamac baa fahmay roob baa ka da'ay sheekh ka waran hadda khabarkii waa kee roob baa ka daayidaan diiddaa roobka wey hadaba waxaa laga yaabaa in khabarku uu xagga horeba iska maraa laga yaabaa waxaan odhanayaa roob ka da'ay hargaysadii quruxda badnayd hadda yaa khabara roobdiidan xagga horumaan soo marsaday waxaa laga yaabaa sheeko dheer inaan iska bilowdo laakiin kolba halka uu hadalku ku dhammaanayo adu u fiirso warorta hadalku halkuu ku dhammaanayaa barta uu hadalku ku dhammaanayo bartaasaa la eega kitaabkan tuxfaha ee minhaajka sharxa ibnu xajar ilhayami uu qoray kitaabkaa tuxfo ah waxyaabaha lagaga cawdo waxa kamida intuu boggaa mubtade ku sheego ayuu khabarkiisa boga kale ku sheegaa waa la arkay meel saas ay ku qoran tahay tuxfaa eeg mubtadii halkuu ku qoran yahay mubtadihii boggaasuu ku qoran yahay maantoo dhan waad akhriyaysaa dee qofkaan garanaynin meelaha kaleu khabar ka dhigayaa meelahaa kale ayuu khabar ka dhigayaa kolka eeg bogaas iyo boga waa laba bogoo kale fog weeyi wlkhabaru khabarku hadda u fiirsada halka iminka khabarku dhaco eega erey kastoo khabarkii khabar maaha wlkhabaru khabarku ereygan hadda asaa ku macneeyey muxuu iraaban yahay wlkhabaru muxuu iraaban yahay baar mubtada dhahade culimu haddaba waxaad ogaatay eeg ardayda qaar baa markay khabar arkaan khabaruun odhanaya dee waa khabar ile waaba khabare ku odhanaya war alkhabarudani maanta khabar ma aha waayo alkhabarudani maanta waa maxay maanta waa mubtade wlkhabaru waa hadal bilaabanaye mubtaduu eeg waxay dooni ha ahaatee waa wax bilaabanaya walkhabaru khabarku heebaa la iyidhi huwa khabarku weli mubtadi khabarkii maan helay heebaa la iyidhi aljuzu waa juska aljuudaasaa markaa khabara aljuzu waa qayb alkhabaru khabarku huwa khabarku aljuzu waa qayb alladiidani wa tilmaan alladii juska oo juskii baan tilmaamayaa tatimu bihi ay ku dhammaystirmayso alfaa'idatu faa'idadu hadalku halka mucdiisu ay dhacayso kaas ayaa khabar lo odhanaya tatimu bihi alfaa'ida faa'idadu kay ku dhammaystirmayso tatimu bihi alfaa'ida waa siladii tatimu bihi alfaa'ida waa maxay waa silo ismigan mawsuule alladii nacti buu ama sifu ahaayo juskan khabarka ayaa la sifaynayey alladii kolkaa waa sifo siladiisiina waa tatimu bihi alfaa'ida caa'idkiina waa kee markaa waabihi bihi damiirka yare ku jira ayaa caa'idkiiya hadalka ereyga ay faa'iidadu ku dhammaystiranto kaa ayaa la odhanayaa khabar maca mubtada'in mubtada micii welibana ay faa'iidadu dhammaystiranto mubtada micii ayay faa'iidadu ku dhammaystirmi baa lagu yidhi haddaba waxaynu ognahay khabarku horta waa jus'ulkalaam hadalka erey ka mida weeyi faa'iidadaana ku dhammaystirantoo waa halka hadalka nucdiisu ay dhacayso kolka waxaa lagu odhan karaa war faacilkuba faacilku jaaa muxamedun markaan faacilku waa juzu lkalaam muxamedkaasi muuna jaaa muxamedun qayb ka mid ahayn waana tatimu bihi lfaa'ida faa'idadaa ku dhammaystiranta faacilka laftiisa kolka maca mubtada'in markuu yidhaha maxaa kaa baxay maca mubtada'in dee kii maca ficlin ahaabaa kaa baxay maca ficlin faacilkii iyo naa'ibu faacilkii iyo ismu kaana waxyaabihii noocaasoo kale ahaayoo dhan ayaa maca mubtadaintani nagaga baxaya laakiin waxaynu sheekha leenahay maca mubtadain markuu yidhi weli waxa inala socda weli maxaa inala socda mubtade mar dhawaydan soo sheegaynay mubtaduu sowmaynaanona faacil buu u baahdaa mubtaduu muxuu u baahdaa mararka qaar faacil sow ma aha ama naaibu marfuuc buu u baahdaa halka khabarka buuxiya sow saamaynaan odhan sida aqaa'imun zaydun oo kale zayduntaasi sheekha iyo khabarka weli ma kala saarin sheekha waxaynu leenahay khayr allaha siiye tacriifkaa khabarka uu siiyey uu ina yidhi khabarku waa hadalka qayb ka mida faa'iidadaana ku dhammaystiranta mubtaduuna la socdaa khabarka soo saa inooguma tilmaamin soo saddexdaa erey khabarka kuma tilmaamin khabarku waa juzulkalaam aljuzu weeyaan buu inidhi juzun min alkalaam alladii tatimu bihi alfaa'ida maca mubtadain waxaynu leenahay faacilka qaar baa tilmaantaa iska leh faacilka badankiisu waa maca maca mubtada intaasi faacilkii badnaabay inaga saartay jaaa muxamedun muxamedkaasi maca mubtada intaa inaga saartay laakiin aqaa'imun zaydun zaydun sow faacil maynaan icraabin laba icraab baan siinay markii dhoweyd mid faacil baynu ka dhignay midna mubtadaynu ka dhignay sow maaha haddaba haddaan faacil ka dhigo faacilkaasi waa juz'ulkalaam huwa aljuzu alladii tatimu bihi alfaa'ida maca mubtada'in waxaynu leehay sheekhu waxa fiicnaa inuu inaga saaro faacilkaa yare inala socda ee mubtada ma garanaysin hadda faacilkaa kaa inagama saarin ilaa hadda tacriifka khabarka iyo tacriifka faacilkaasi halkan way wada leeyihiinoo sheekha waynu ku haysanaa intaa khayralaas iyo sharuxu wuxuu fahmay sharaxa sheekha kitaabka sharxay wuxuu fahmay weli inuu faacilkaasi inala socdo hoosta ayuu ka qabtay markaa maca mubtada'in mubtadamicii markuu yidhi mubtadaha oo bal sharaxa eega hayriraafici aan rafcinaynin shay almuktafii bihi aan kaga kaaftoomaynin can ilkhabari khabarka mubtadaha almuktafi bimarfuuihi hayr lmuktafi bimarfuucihi mubtadaan marfuuciisa ku kaaftoomaynin waa inuu mubtadahan yahay welibana markaasuu faacilka yara intaa arku inagaga baxaya sheekhu inuu matniga intaa yar inoogu qoro ayay ahayd wlkhabaru khabarku huwa ljuzu waa juska iyo qaybta hadalka ka tirsan alladii kaasoo tatimu bihi ay ku dhammaystirmayso alfaa'idatu faa'iidadu ay ku dhammaystirmayso maca mubtadain mubtade isagoo ah ayay ku dhammaystirmi maa mubtadain mubtade isagoo ah ayay ku dhammaystirmaysaa waa maa mubtadain markaa maca mubtadain isagoo ah ayay faa'iidadu ku dhammaystirmi wa huwa khabarku qismaani waa laba qaybood khabarkii laba qaybood ayuu noqday mufradun mid mufrada mufradka waxaa loo yaqaanaa waxaan jumlo iyo shubuljumlo ahayn maanta musanihii waa mufrad jamac mudakaru saalim waa mufrad jamac mu'anasu saalim waa mufrad jamcu tagsiirkii waa mufrad mufradkii waa mufrad asmaa'u lkhamsihii waa mufrad sideeddii ismi daahirba waa maxay culimo sideeddii ismi daahirba maanta mufradkaas ay inoogu jiraan haddaba ereyga mufrada markaad ku aragto degdeg ha macnaynin ereyga mufrada luqadda markaad ku aragto degdeg ha macnaynin waayo mar waxaa looga jeedaa eh, jamac mudakaru saalim wixii aan jamac iyo musanne ahayn jamac iyo muane iyo asmaaulkhamsatoona waxaan ahayn baa mar looga jeedaa haddana waxaa looga jeedaa waxaan jumlo iyo shibhuljumlo toona ahayn waa ereyga quri oo kale quri quri markaad luqada ku aragto ereyga quri carabi laba isticmaal bay weligoodu isticmaali jireen qole waxay yidhahdeen quri maydhigay u isticmaalaan gabadhu markay caadada ka maydhanaysaa quri la yidhaah qolena waxay yidhaahdeen quriga warmey waa dhiigga laftiisa gabadhu markay caadada arkaysa ayaa quri la yidha dhiigga laftiisa aayaddan qur'aanka ee ilaahay uu ku leeyahay wlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quruu'in markuu yidhi alaaata quruu'in a'immadii way isku qabteenoo waxay yidhahdeen qolo dee ereygan quruu'a dhiig baa loo yaqaanay dhiigga araggiisa aynu nidhaahno gabadhu saddex dhiig haday aragta eh, ciddadii way ka baxday hala yidhah qolona waxay yidhahdeen war dee qurcigu maydhigu ahaa ee aynu ku macnayno saddex maydhi halkaa waxaa ku kala booday a'immadii imaamu shaafici saddex maydhi buu ka dhigay halka imaamu axmed ay ka dhigeen saddex dhiig ay ka dhigeen wakhtigaana kala kooban a'immaduna markan ay is haystaan hamoodin inay wax kale isku haystaane kelmaddanay carabi weligeedba laba macno u lahayd oo qolana maydhi bay ka dhigeen qolana maxay ka dhigeen qolana dahaara ee maydhiga qolana dhiigga kolka aayad ay ku jirtaa aayaddan qur'aanka ana tafaasiil badan lagama hayo oo ama qaraa'in kale oo ku xeerani ma jirto aayadda sheegaysa inay maydhigii gaarka ahaa loo jeedo iyo in dhiiggii gaarka ahaa loo jeedo toona qaraa'in ka baxsani ma jirto kolka markuu macnihii saasoo kale noqdo dee a'immadii way ku kala baydhayaan laakiin haddana waa kani markuu yidhaha waa maydhi waxaa laga yaaba labada inuu ka kale sexan yahay oo dhiig aragti uu yahay markuu kan yidhaha waa dhiigga oo la arkan waxaa laga yaaba inkii kale looga jeedo labadu way dhici kartaa eeg qofkan ku khilaafsan ha fogaynin markaa waxaa laga yaabaa inuu kaa saxsan yahay waa hadii nusuusta noocaas oo kale ah khilaafkaagu uu ku salaysan yahay ha arag inuu isaga laftiisu nas haysto laga yaabo ama muxtamil ay tahay inuu kaa saxsan yahay waa inaad ogaataa ood xaddiisa siisaa haddaba masaa'ilka noocan oo kale ihi aad bay runtii ugu badan yihiin luqadda iyo diintaba waynu ku arki doonaa mufrad degdeg ha u macnaynin ka fikiroo ka fiirso maxaa mufrad looga jeedaadhe markaa falmufradu mufradkii walkhabaru khabarku huwa aljuز'u waa qaybta alladii kaasoo tatimu bihi ay ku dhammaystirmayso alfaa'idatu faa'idadu ay ku dhammaystirmayso maca mubtada'in mubtadamicii isagoo ah ay ku dhammaystirmayso wa huwa isagu qismaani waa laba qaybood mufradun mid mufrada iyo wahayru mufradin mid mufrad hayrkiiya falmufradu mufradkii naxwu zaydun qaa'imun naxwudaa in laynoo goday ahayd laakiin kitaabkeennan dhammaan kelmadda naxwu ah iska gota wejiyo badan baa naxwu icraabkayga horta kugu banaan laakiin wejka iska fudud naxw la iska goto wey naxwu zaydun qaa'imun zayd wuu taagan yahay oo kale wey waa qaa'imkaasaa ah khabara waa mufradna wa zaydaani qaa'imaani labadii zayd way taagtaagan yihiin azaydaani waa mubtade qaa'imaanina waa khabar khabarkaasina waa mufrad isagoo musanna'a wazayduuna zayduuntu qaa'imuuna way taagtaagan yihiin azayduuna waa mubtade qaa'imuunana waa khabar waana mufrad isagoo jamaca wazaydun zayd akhuuka waa walaalka akhuuka waa mubtade waa khabar akhuuka waa khabar waana mufrad oo waad aragtaa haddaba mufradkii sideed buu inoogu qaybsamay waa sideeddii hayrulmufradku imsu isaguna noqonaya afar buu hayrulmufradku noqoni wa hayrulmufradi ka mufradka ah hayrkii imaa jumlatun jumlo inuu yahay jumlada oo ismiyatun ismiye ah sida zaydun zayd jaariyatuhu inantiisii daahibatun way tegaysaa zaydun waa mubtade jaariyatuhu waa mubtade labaad daahibatunna waa mubtadaha labaad khabarkiisii jaariyatuhu daahibatun oo jumla ismiyo mubtadiya khabar ka kooban ayaa khabar u sii azaydka hore haddaba ta dambe khabarka dhacday suqraa la yidhaah jaariyatuhu daahiba waa jumlo suqra abaa ah la odhan ta hore ee zaydka ana kubra la odhanaya ta aan khabarna loo dhicin khabarna aan dhicinna laawalaa baa la odhan durtaba halkaa saddex qaybood oo jumlada ah ayaa ka soo booday jumlo suqra la yidhaah iyo jumlo kubro la yidhaah iyo jumlo laawalaa la yidhaahdo laa suqra walaa kubra wa qowluhu tacaalaa iyo alla qowlkii wa libaasu taqwaa alla ka baqa hugiisu daalika kaa ayaa khayrun khayr badan in hugaaga aad ka dhegatid alla ka baq qofku hadduu ilaahay ka baqo cawradiisa ilaahay ayaa astura ceebtiisa ilaahay ayaa qariya wa libaasu taqwaa huga alla ka baqa daalika kaa ayaa khayrun khayr badan haddaad xaragooto in kaste ood ilaahay ka baqi weydid haddaan adduunka lagugu khashifin aakhare ayaa lagu khashifayaa kolkaa waxa ugu wanaagsan hu iyo astur alla ka baq wax ka wanaagsani ma jiro haddaba libaasu waa mubtade waana mudaaf ataqwa waa mudaafun ilayhi daalikadu waa mubtade labaad khayrunna waa mubtadahan labaad khabarkiisii jumlada daalika khayrun ee jumla ismiya ah ayaa khabar libaaska u noqonaysa waana jumlo suqra ah maadaamay khabar noqotay qul waxaad tidhaa nebi maxamedow huwa sha'nigu allaahu axadun ilaahay kelinimadiisa weeye ereyga qul waa ficlu amar faacilkiisu waa anta huwana waa mubtade awal allahna waa mubtade haani axadunna waa khabarka mubtade haaniga haddaba allaahu axadun oo jumla ismiya oo mubtadiya khabar ka kooban ayaa fii maxalli rafcin ah oo huwada hore khabar u ah huwada hore khabar u ah waa jumla suqra markaa saddex tusaale ayuu sheekhu halkan keenay talow saddexda tusaale muxuu u badiyey ilan waxaa la tusaalaha mid baa laga dhigaa rag aqoon leh haddii lala hadlayo arday bilow haddii lala hadlayana tusaalaha waa loo badiyaa arday bilow marka lala hadlayo tusaalaha waa loo badiya sheekhu kawaakibkii baaban maraynaaye intaasoo kitaab soo qaadanay saddexda tusaale muxuu ku kala falay wuxuu ku kala falay markay jumlada ismiy jumladu markay khabar noqoto raabidka ayaa kala duwan jumladu hadday khabar tahay raabidka ayaa kala duwan raabidka maxaa looga jeedaa jumlada khabarka noqotay raabid baa horta lagama maarmaana isku xidhe ayaa lagama maarmaana kolkaa zaydun markaan idhaa raabidku damiir buu noqdo jaariyatuhu damiirkaasaa raabid la odhanaya marka aayadda kale ee la eego walibaasu taqwa daalika khayr raabidku waa ismu ishaaraha ismu ishaaruhu sidiisu raabid u noqdaa daalika raabidkii raabidku waa isku xidhe jumlada khabarka noqotay iyo mubtadaha isku xidho waa in loo helaa haddaba isku xidhihii waa daalika oo ismu ishaaruhu raabid buu noqdaa haddii mubtadaha iyo jumlada dambe ay isku macnaba yihiinna hadday isku macno noqdaan raabidba uma baahna haddaba huwa oo sha'niya iyo allaahu oo jumlo ismi noqotay ihi waa isku macno xagga macnaha sidaa darteed qul huwa allaahu axad allahu axad damiirna ma sidato iyadoo khabara allahu axad waa mubtadiya khabaro khabar waxay u sii yihiin huwada hore haddaba allahu axad damiirna ma sidato raabid ah haye ismu ishaarana ma sidato waa laga maarmay raabidkii lianna almubtada'a maxaa la odhan jiray ama lianna alkhabara nafsulmubtada'i fi lmacnaa allaahu axad iyo huwada sha'nigi ihi waa isku midba waayo huwadani waa damiiru shani horta asalba damiirka macnihiisa yaa garanaya damiirka macnihiisa macnaha damiirku waa maxay waa kolba halkuu u noqdo haddaan idhaa jaaa muxamadun wahuwa daaxikun huwadaas waa maxay macnaheegu ma caliba ma yuusufba jaaa muxamadun wahuwa huwadaa macnaheegu waa maxay sow muxamed uma noqonaysa waa muxamed haddaba damiiru shanigu wuxuu u noqdaa markaste jumlada soo socota huwadu waxay u noqonaysaa allaahu axad kolka huwadii waxay la macno tahay allaahu axad bay la macno tahay ilan damiirku halkuu u noqdu la macno ahaan jirayey kolka raabid way ka maarantay idaa kaana almubtada'u ama idaa kaana alkhabaru nafsa almubtada'i fi lmacnaa falaa taxtaaj aljumlatu ilaa raabitin kama huna fii qowlihi tacaala qul huwa allaahu axad jumla ismiya hadday tahay halkaa ayaynu culima kaga baxnay wa imaa jumlatun ficliyatun jumlo ficliyaa ah inay noqoto jumlo ficliyaa ah inay noqoto naxwu zaydun zayd qaama abuuhu aabbihii ayaa kacay mubtadihii waa zaydun zaydun oo mubtada'a ah marka la sheego unbaa halkii khabarkiisa laga sheegi lahaa ficil iyo faacil ama ficil iyo naa'ibu faacilad sheegi ficilka iyo faacilkaa ama ficilka iyo naa'ibu faacilkaa ama eh, ficil iyo faacil ama ficil iyo naaibu faacil ama ficil iyo ismi khabar kuwaasaa khabar noqonaya raabiduun bay u baahan yihiin raabidkii aan marka hore sheegaynay wa imaa jumlatun jumlo inay tahay jumlada oo ficliyatun ficliye ah sida zaydun ereygaa zayduna zaa'id way kor dhigan tahay zaa'id wayn laynaga hoos dhigay sow maaha zaydun ninka zayd qaama abuuhu aabbihii wuu kacay zaydun qaama abuuhu wa qowluhu tacaalaa iyo alle qowlkii wa rabbuka rabbigaa yakhluqu wuxuu abuurayaa maa yashaa'u wuxuu doono rabbigaa wuxuu abuuri waxalla wuxuu doono ayuu abuuri rabbuka waa mubtade mudaafa rabbu oo ba'da ku joogaa mubtade mudaafa ah kaafkan rabbuka la socda kaafkaasina waa damiir fii maxalli jarrina oo mudaafun ilayhi ah yakhluqu maa yashaa markaan idhaha yakhluqu waa ficil mudaaric faacilkiisuna waa huwa qarsoon oo rabbi u noqonaya haddaba yakhluqu ficil iyo faacil jumladaa ayaa fii maxalli rafcin khabaru mubtada'a raabidka haddii lagu weydiiyana raabitku damiir buu noqon jiray ama ismushaaru noqon jiray waxaad tidhaha waa damiirka mustatirka ah yakhluqu faacilkeega oo huwa ah ayaa raabid ah wallaahu ilaahay yaqbidu wuu ku cidhiidhyayaa wa yabsudu wuuna u ballaadhinayaa dee cidduu doono ilaahay kuu doonana risqiga wuu ku cidhiidhyi kuu doonana risqiga wuu u ballaadhin oo wuu u waasicin mubtaduhu waxa weeyi wallaahu mubtadaha khabarkiisii jumla ficliya ayuu noqdayoo yaqbidu oo ficil mudaarica iyo faacilkiisa oo huwa ah ficilkaa iyo faacilkaa jumladaa ficliyada ah ayaa fii maxalli rafcin khabarulmubtada'a ah. raabidkuna waa yaqbidu faacilkeega wayabsuduna way ku cadfan tahay allaahu ilaahay yatawafaa wuxuu oofsanayaa al anfusa nafaha ayuu ilaahay oofsanayaa ilaahay ayaa nafaha oofsanaya mubtaduhu waa allah khabarkiisu waa yatawafa oo ficil mudaarica iyo faacilka qarsoon ee huwa ah jumladaa ficliyada ah ayaa fii maxalli rafcin khabarulmubtada'a raabidka haddii lagu weydiiyo waa yatawafaa faacilkeega oo damiirka mustatirka ah ah ayaa noqonaya wa imaa shibhuljumlati jumlada mid shabahay inuu yahay shibhuljumlo inuu yahay wa huwa shibhuljumluhu shay'aani waa laba shay shibhuljumluhu waa laba shay addarfu waa daraf waljaaru walmajruur iyo jaar iyo majruur shibhuljumla marka la doonayo darafna wuu noqon karaa jaar iyo majruurna wuu noqon karaa ama daraf ama jaar iyo majruur haddaba fa darfu darafkii naxu zaydun cindaka zayd baa agtaada ku sugnaaday zaydun waa mubtade cindakana waa khabarkii haddaba waxa khabarkaa qola darafkoo quray u qaateen qolona mutacalaqiisoo quday u qaateen qolona labaduba waxay ku tacalluqayaan labadooda oo wada socdo ayay u qaateen zaydun zayd cindaka agtaada ayuu ku sugnaaday wasafaru safarkiina hadan berri ayuu ahaaday hadantaa iyo cindakadaa iyo waa wada khabarra weeyaanoo mutacallaqooga ayaa si toosa dee khabar inoogu noqonaya wa qowluhu tacaalaa iyo alla qowlkii warakbu safarkiina asfala meel ka hooseeya minkum idinka meel idinka hooseeya ayuu ku sugnaa waa maalintii beder ee ilaahay calanka muslimiinta taagay ka gaaladana la dumiyey wuxuu rabbi ku tilmaamayaa warakbu asfala minkum safarkii aad doonayseen meel idinka hooseeya ayuu ku sugnaa alrakbu waa mubtade asfala darafkaa ayaa khabar ah ama darafkani halka uu ku tacalluqayo ayaa khabar ah waljaaru walmajruur waa jaar iyo majruurka sida zaydun zayd fi daari daarta ayuu ku sugan yahay ereygaa zayduna zaa'ida waa inaad fadxisiin ziidun baa inoo qoran ziidun ma aha zaydun zayd fi daari daarta ayuu ku sugan yahay zaydun waa mubtade fi daari jaar iyo majruurka ayaa khabara wa qowlihi tacaalaa iyo alla qowlkii alxamdu mahadi lilaahi ilaahay bay u sugnaatay khabarku waa halkaa hadal dhacayo alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u sugnaatay alxamdu waa mubtade lilaahi jaar iyo majruurkaasina lilaahi jaar iyo majruurkaasi wuxuu noqonayaa khabarkii ayuu noqonayaa haddaba darafka iyo jaar iyo majruurku ama ismi ayay ku tacalluqayaan ama ficil bay ku tacalluqayan waa laysku khilaafay wa yatacallaqu wuxuu ku tacalluqayaa addarfu darafku wuxuu ku tacalluqayaa waljaaru walmajruur jaar iyo majruurkuna wuxuu ku tacalluqayaa idaa waqaca markay dhacaan khabaran khabar bimaxduufin mid la xadfay ayay ku tacalluqayaan taqdiiruhu soo qadaridiisuna kaa'inun weeyaan ow mustaqirun weeyaan kaa'inun wuu ahaaday ama mustaqirun wuu sugnaaday labadaa ka alla kaa doonto ayaad ka dhiganaysaa walaa yukhbaru khabar lagama dhigo walaa yukhbaru khabar lagama dhigo bidarfi zamaani darfu zamaan khabar lagama dhigo cani daati daata khabar loogama dhigo wuxuu kuu sheegayaa mubtaduhu waxaa loo kala qaadaa inuu ismulmacno yahay iyo inuu ismudaad yahay ismudaadku waa sideennan oo kale maxamed iyo cali iyo dayax iyo waa ismudaado waa wax dee boos u baahan inuu qabsado ismulmacnahana waxaa loo yaqaanaa waa safarka iyo cunidda iyo cabidda iyo alaklu washurbu waxyaabaha noocaasoo kale boos uma baahna cunid yaroo boos haysata maad aragtay weligaa cabid boos haysata maad aragtay iminka cabid badan horta cabiddu gaar ma isku taagtaa cunidduse gaar ma isku taagtaa jawaabtu waa maya cabid iyo cunitoona gaar iskuma taagaan haddaba e, eeg waxaa lagu leeyahay darafka darfuzamaankiihi darafka darfuzamaankiihi daata khabar u noqon maayo haddaan idhaa muxamadun oon mubtadaha muxamadun ka dhigo khabarka alyawma kama dhigi karo oo ma odhan karo muxamadun alyawma waa mamnuuc muxamadun alyawma culima waa mamnuuc waayo muxamadun waa mubtade alyawmana waa darfuzamaan daata uma noqon karo laakiin alyawma waxay khabar u noqotaa ismulmacnaha waxaan odhanayaa asawmu alyawma soonkii waa maanta asawmu alyawma alqitaalu hadan baan odhanaya alqitaalu dagaalkii hadan waa berri ismulmacnaha noocaasoo kale ah ayuu darafka zamaan khabar u noqdaa sida la og yahay walaa yukhbaru khabar lagama dhigo bidarfi zamaani darfu zamaan khabar loogama dhigo cani daati daatana khabar loogama dhigo falaa yuqaalu la odhan maayo zaydun ninka zaydihi alyawma waa maanta waa mamnuuc wainamaa yukhbaru bihi waxa khabar looga dhigaa undarfu zamaanka can ilmacaani macaanida unbaa khabar looga dhigaa macaanida oo macnaha ah macaanidu waa gitaalka iyo soonka iyo sida asawmu soonkii alyowma waa maanta wasafaru safarkiina hadan waa berri wa qowluhum carabta qowlkooga calaban hadalkooga la radiyi karaynin oo hadalkooga la deliishanayo ayaa hadalkan ku hadashay waxay idhahdeen alleylata alhilaalu haddaba alhilaalu waa mubtade mu'ahara waana daatoo wax boos u baahan weeyo dayuxu dee boos buu u baahan yahay ama bishu boos bay u baahan tahay alhilaalu waa mubtade mu'ahara alleylatada xagga hore ku qoran ma haysaa alleylatada xagga hore ku qoranina waa darfu zamaan sidaynu arkayno haddaba ma isagaa darfu zamaanku daata khabar u noqon jiray sawka carabi ay yidhaahdeen alleylata alhilaalu maxaa hadalkaa carabta laga yahay waa hadal raggii hadalkooga la deliishan jiray baa hadalkaa ku hadlay nuxaaday maxaad samaynaysiin baa la yidhi kolkaa alhilaaludaa ayay yidhaahdeen mudaaf baa ka xadfan mudaafka ka xadfan baana ismulmacno ah ismulmacno markuu ka xadfan yahay allaylatadu hilaalka toos khabaruguma ahee ru'yo meesha ka xadfan baa ayay khabar u tahay wa qowluhum carabta qowlkooga allaylata caawa weeyaan alhilaalu bishii ay yidhaahdeen muawalun waa la awilaya waxaana lagu awilayaa alleylata ru'yat lhilaali ru'yo ayaa meesha la keeni ru'yadaasina ismulmacno weeyaano aragtidu dee boos ay qabsato uma baahna wayajuusu waxa bannaan wayajuusu waxa bannaan tacadudulkhabari khabarku inuu tiroobo uu bato khabarkiibaa badanaya waxaa laga yaabaa in hal mubtade inta la sheego laba khabar saddex khabar afar khabar loo sameeyo waa hadda hal mubtade ayaa saddex khabar afar khabar loo samaynaya layskumana cadfayo khabarradaase calaa dariiqi alcadaf maaha wayejuusu waxa bannaan khabari khabarku inuu tacadudo uu badnaado sida zaydun ninka zaydihi kaatibun waa gabayaa kaatibun waa qoraa shaacirun waana gabayaa yaa mubtada'a halkan zaydun baa mubtada'a yaa khabara markaa zaydun kaatibun shaacirun markaan idhaa kaatibun waxa weeye khabarkii shaacirunna waa khabar labaad labadaa khabar khabarka la odhan jiray xuluwun xaamidna lamid ma aha khabaru xuluwu xaamid khabarka loo yaqaan kaana lamid ma xuluwun xaamid atufaaxu xuluwun xaamid bay carabta odhan jireen kaasi mutacadid maaha aha atufaaxu tufaaxu xuluwun waa macaan xaamidun waa dhanaan hamoodina xuluun keligeed inay khabar tahay xaamidun keligeedna inay khabar tahay labadaasoo laysku jarjaray baa khabar wadaa ah. labadaasoo laysku geeyey ayaa khabara kolkaa muxuu noqonayaa macnuhu atufaaxu tufaaxu xuluwun xaamid macaandhanaan maxaad ku macnayna haddaba atufaaxu xuluwun xaamid markaad tidhaahdo waa macaandhanaan baada macaandhanaan macaandhanaan oo wada socdaa khabara laakiin halkan waxaa lagu leeyahay markaad tidhaha zaydun kaatibun shaacirun kaatib keligii buu khabar yahay shaacirna kelidiibuu khabar yahay laakiin tufaaxa kuma dayin kartid atufaaxu xuluwun dee waa been atufaaxu xaamidun kaana kuma dayin kartid dee waa been waa macaan dhanna waa isku jir jir ma og tahay aayaddan qur'aanka ayaa iyaduna ku soo aroortay halkan al ee zaydun kaatimun shaacir maxaa ka dambeeya wa ma yidhi w kama dambayso ya me qawska ka hor maan iyo wax la gelinin qawlihii buu yidhi haa wa qawli waa sax wa qawluhu idin okay waa laydinka saxnaaday haddaba idinkana wa qawluhu qolada tidhi baa saxa wa qawluhu tacaalaa alle qowlkii wa huwa ilaahay alghafuuru dembiga ayuu aad u dhaafaa kitaabta marka dib loo qorayo ayaa midba wax laga tegayaa ma ogtahay kolka haddaadan ogaa dee kaad aragtaaba waxbaa ayaa yar hoos marayo dhacaya wa qowluhu tacaala alla qowlkii wa huwa ilaahay alghafuuru dembiguu aad u dhaafaa alwaduudu waa mid waduuda oo aad u jecel addoommadiisa ayuu aad u jecel yahay dulcarshi carshiga ayuu u saaxiib yahay almajiidu waa mid sharaf leh facaalun wuxuu xoog u sameeyaa si badan wuxuu u sameeyaa limaa yuriidu wuxuu doonayo wuxuu doonayana si haddaba eeg wahuwa waa mubtade wahuwa waa mubtade mubtadaha wahuwa ayaa khabar u ah alghafuuru waa khabarka koobaad alwaduuduna waa khabarka labaad dulcarshina waa khabarka saddexaad almajiiduna waa khabarka afraad facaaluna waa khabarka shanaad mubtadihiina waa hal qura wahuwa qura oo mubtadeah ayaa shan khabar haddaba markaad caliyun tidhaa caliyun miyaadan intaasoo mubtade u samayn karaynin caliyun jaalisun aakilun shaaribun maadan odhanayn caliyun cali jaalisun wuu fadhiyaa aakilun wuu cunayaa shaaribun wuu cabbayaa eg khabarra badan baad shayga u samayn kartaa wuu tacadudaa dadkii hore ee dee luqadda yaqaanay ayaa inan dhallinyarihii maalin inan u haasaawo tegey inantii markuu u haasaawo tegey waa laysxuri jiray layskama dee si fudud un layskuma yeeli jirin oo sidan iminka moobeelka un inta laga wada hadlahayo un lays odhanayo laysraacayo waxaasi ma jiri jirin dhaqanka soomaaliyeed hadda adeegtiin ood odayaasha waraysatiin maasha allah waad la yaabaysiin wallahi dhaqanka soomaaliyeed dee dhaqanka carbeedna waad garanaysiin in la haasaaway haasaawaha astaantiisu horta haasaawuhu sidan mobeelka inta la qaato meel la fadhiisto dantu ay kaa lumayso maantao dhan sheekaynaysid kaa waktigiibaa kaa lumo kaa khasaaray wuxuu ahaa inantu markay haasaawayso ama inanku markuu haasaawayo inantu iyadoo maydhaxdeeda diiranaysa inankuna uu xoolihiisii ilaalinayo oo mid kastiba baylahdiisii uu hayo ayay haasaawi jireen markay sheekaysanayaan ama ay guur ka sheekaysanayaan ama wax lamidana dee iskumay niman jirin oo islamay fadhiisan jirin waa mamnuuc inantu geedkay dhinacaa ka mari inankuna geedku dhinacan ka soo mari halkaasay hadalka iskaga tuurayaan yaa u dhaxeeya geed baa u dhexeeya laakiin halkaa lama kala taagne waa laisdaba wareegi jiray kolkaa in meeshan haasaawa ka dhacay soomaalida waxay lagu yaqaanay raadkaa ku badan jiray raad saa laysku daba wareegay ayaa ku badan jiray inantaasi danteedii way wadataayoo maydhaxdeedii ayay diiranaysaa inankaasina xoolihiisii ayuu raacayaa ayuu la socdaayo waxba kama maqna waxaa jira inan baa u yimid inan isagoo la haasaw isleh markay guurkii dhammaysteen ayay tihi new su'aal masaladan hadda aan marayna ayay weydiisay tacadudulkhabar bay weydiisay haddaad intaa dee iiga jawaabto ilan ciyaalkayga ka aabbaha u noqonaya waan jecelahay qof aqoonla inuu yahay iiga jawaab bay tidhi ii furfur bay tidhi bayd maxamed ibnu maalik matnigiisa ku qoranoo mas'aladan uu kaga warramayo waxay tidhi baydkan balii macnee wa akhbaruu binayni ow biakara can waaxidin ka hum saraatun shucaraa bal hadda halkaa bayd ii macnee bay tidhi wa akhbaruu binayni ow biakara can waaxidin ka hum saraatun shucaraa soomaalideennu way taqaanay dadka xoololayd markay xoolaha waraabinayso hamoodina luqaddu inay hadda ina soo gaadhay xoolaha waxay ku waraabin jireen markay xoolaha waraabinayaan low jawaabteed loo hurtila laan bay odhan jireen miyaynu garanaynaa hadda hadalkaa low jawaabteed loo hurtila laam haddii ereyga low ah aad aragto jawaabkeega laanbay markaste la socda lowlaa antum aayadda quraan lowlaa antum lakuna laamkanay ka hadlayaan marka jawaabteed loo hurtila laam laamkaasay ka hadlayaan lowlaa antum lakunna mu'miniin kolkaas soomaalidu runtii luqada meel bay kaga jirtay ay ka taqaanay waqad yataqadamu inuu hormaro ayaa la arkaa waa khabarku cala lmubtada'i mubtadaha inuu ka hormaro khabarkii ayaa xagga hore maraya wuxuuna ka hormarayaa mubtadaha laftiisii ayuu ka hormaraya jawaazan jaa'isnimo ayuu uga hormari oo khabarkiibaa xagga hore mari naxu fidaari daarta ayuu ku sugnaaday zaydun zayd ninka la yidhaahdaa fidaari jaar iyo majruurkani waa khabar qadimay zaydunna waa mubtade ta'akhuray taqadimkaa iyo ta'ahurkaasina waa jawaas wa wujuuban waajibnimo ayuu u hormari ayna zaydun zayd halkuu ku sugnaaday ereyga ayna waa mubtadihii waa khabarkii baan doonayaa ayna wuuna hormaray waa waajib ilay khabarku hadduu ismulistifaam noqdo sadaaruu mutay shayga sadaarada mutaana xaq buu u leeyahay inuu xagga hore maro eyna xaggee buu ku sugnaaday zaydun zayd zaydunna waa mubtade wa inamaa cindaka halkaa cindaka daalka wuu inaga goday iska ilaaliya wa inamaa cindaka agtaaduun buu ahaaday zaydun zayd ereygan cindaka ah waxa loo soo qadimay waa maxsuur oo inamaa baa lagu xasriyey wa qowlihi tacaalaa iyo alla qowlkii am calaa quluubin mise quluubta dusheeda ayuu ahaaday akfaaluha qufulladeedii ereygan akhfaal waa mubtade calaa quluubin jaar iyo majruurkuna waa khabar khabarkaasi waajib buu u qadimay calaa quluubin khabarka waajib baa xagga hore loo mariyey sababtuna waxa weeye calaa quluubin waajib loogu hormariyey calaa quluubin waxa weeye sababtu mubtadaha ayaa damiirsita damiirkaasaana u noqonaya juzulkhabar ama khabarka u noqonaya aqfaaluha haadaasi quluubtay u noqonaysaa haddii quluubta xagga dambe la marin lahaa waxa ka dhalan lahaa waxaan afcarabigaba lagu arag oo ah cawdu damiir ilaa mutaakhirin lafdan wa rutba wadalika laa yajuusu ila fii sitti masaa'ila aw fii sabci masaa'ila am calaa quluubin quluubta dushooda miyuu ahaaday akfaaluhaa qufulladeedii quluubtan aan xaqa fahmaynin qufullaa ka laadlaada bal sii inta qufulla laadlaada lagu leeyahay wanaxw halkaa maxaa qoran ma fi daari rajulun unbuu ina ma fi daari rajulun aayadda maxaa ku xiga wanaxwo wanaxwudaasaa saxa kelmadaasaa meesha ka maqan wanaxw ah wanaxwu fi daari rajulun daarta waxa ku sugan nin ayaa ku sugan wanaxwu fi daari daarta waxa ku sugan rajulun nin baa ku sugan kelmadda rajulunihi waa mubtade waana mu'ahar fi daarina waa khabarkeegii waana muqadam waajib baana khabarkaa loo qadimay sababtuna waxa weeye mubtadihii baa nakiro noqday musawiq ma haysto aan ahayn khabarkan jaar iyo majruurka ah ee saddexdii shardi dhammaystirtay in la qadimo mooye wax kale haddaba mubtadaha iyo khabarka ka warrama ma la xadfaa mise lama xadfo ruuxul ruuxulicraabka waxaan ku dhiganay toddoba jeer oo mubtadaha la xadfo iyo afar jeeroo khabarka la xadfo imise isku noqonayaan koob iyo tobankaa mas'alo waxaa laga yaabaa inaynan kan ku wada qaadanin baa dhici karta waqad yuxdafu in la xadfo ayaa la arkaa kullun mid kasta oo min almubtada'i mubtadaha iyo walkhabari khabarka ah mubtadahana waa la xadfi khabarkana waa la xadfi jawaazan jaa'isnimo ayaana loo xadfi labadaba jawaaz jaa'isnimaa loo xadfi sida salaamun salaami qowmun qoom baa tihiin qoomka oo munkaruun aan la garanay bal hadalkan eegaha aayadda qur-aankaa markaad macnaynaysa bal u fiirso salaamun salaami qowmun qoom baa tihiin qoomkaoo munkaruun aan la garanaynin eeg salaamun salaami markaan idhi aaway khabarkii waa la xadfay salaamun salaami hee waa la xadfay calaykum baa meeshan ka maqan calaykum dushiinna ha ahaato soo halkaa yaa xadfan markaa salaamun marka yaa ka xadfan salaamun waa mubtadae khabar baa ka xadfan oo khabarkii muxuu noqday jaar iyo majruurka calaykum abuu noqday salaamun salaami qowmun baa tihiin e, qowmunna tihiin baa la yidhi qowmunna waa maay mayna khabar ahayn qowmuntani qowmuntani waa khabar qowmuntana maxaa ka xadfan antum antumba antum qowmun antum qowmun eeg antum ka xadfan oo mubtadaah isla aayaddan qur'aanka ah waxaynu ka helaynaa markaa mubtadihii oo xadfan oo jaa'is u xadfan iyo khabarkii oo xadfan oo jaa'is u xadfan kolkaas salaamun qowmun markaad tidhahdeen salaamun qowmun salaamuntu waa mubtade khabar baa laga xadfay qowmuntuna waa khabar mubtada laga xadfay markaad macnaynaysa seed ku macnayn salaamun salaami qowmun qoom baa tihiin qoomka oo munkaruun aan la keranayn oo la inkiray war qoom aan la inkiray baa tihiin qur'aanka qur'aankaa ah, mufasiriintu in badan bay ka hadlaan sow martidii Eh, nebi eh, ibraahim maaha nebi ibraahim iyo martidiisii nabiyullaahi ibraahim martida markuu la hadlayay bay adigu marti markaad soo dhawaynaysid laydinma garanayo haddaad ku tidha ka warran intaad ka hor tagto nabadgelya dushiinna ahaate laakiin laydinma garanayo ad nimankaa maadan qalbi jab ku ridin maxay kula tahay eeg mufasiriinta ragga qaar baa qaatay eeg nabiyullaahi ibraahim markuu martida la hadlayu aayaddan kula hadlay ma maqashiin bay yidhaahdeen laakiin ilaahay buuna dee waxba ka qarsoonayn ilaahay baa markaa qur'aankii qaabku u marti qaaday lagaga warbixinayay ayuu ilaahay ku soo daray laakiin martida hadalka hoos buu yidhi oo inuuna maqashiin bay u badan tahay bay yidhahdeen ilan hadduu maqashiiyo way ka naxayaane aayaadkanina waxay inoo tilmaamayeen sida ugu wanaagsan ee wax loo marti qaado qofka ad martidaad martida kumaba garanaya haddaad tidhaa dee inuu kabaha qaata waxba kumaaha ilan kumaba garanayaa tidhiye eeg waad aragtaa ragga qaarkood ma maqashiin bay yidhaahdeen salaamun salaami qowmun baa tihiin qoomka oo munkaruun aan la garanaynin ay salaamun salaami calaykum dushiinna ha ahaato antum idinku qowmun qoom baa tihiin qoomka oo munkaruun aan la garanaynin halkan munkiruun buu inidh kaafkuu kasriye waa khata iska ilaaliya munkiruun ma aha munkiruun sow kaafka inooma kasrinin kaafka inoo fadxiya eeg sharaxa aayadda salaamun calaykum antum qowmun muxuu yidhi salaamun calaykum antum qowmun munkiruun buu ariga qorayaa munkiruun waa sax wey maa sha allah wayajibu waxa waajibaya xadfulkhabari khabarka in la xadfo ayaa waajibaya xadfulkhabari khabarka in la xadfo ayaa waajibaya wujuuban inuu yidhaha bay ahayde ha cafwan yajibu buu yidhi wayajibu waxa waajibaya xadfulkhabari khabarka xadafkiisa ayaa waajibaya bacda lowla toddoba jeeroo aynu ku soo marnay ruuxulicraabka ayuu ka tegey waa toddobada jeeree mubtadaha la xadfayo inooguma taal kitaabkee la soco afartii khabarka ayuu markaa u wareegey wayejibu waxaa waajibaya xadfulkhabari khabarka xadafkiisa ayaa waajibaya bacda lowlaa lowlaa gadaasheeda in khabarka waajib loo xadfo ayaa la arkay lowlaa haddaad aragto khabarkii waa la xadfi waana wujuub lowlaa antum idinku eeg lowlaa antum idinku horhee halkan khabarkii mee lakunnaa waxaanu ahaan lahayn mu'miniina mu'miniin baanu ahaan lahayn lowlaa antum idinku lakunnaa waxaan ahaan lahayn mu'miniina mu'miniin maydaan arkayn aayada inuu khabar khabarkii mee uu ka dhiman yahay khabarkii waa balaaqada qur'aanka kioo khabarka la xadfay ayaa macnihiisii la garanaya lowlaa antum idinku haddaydaan mawjuuduuna jirin mawjuuduuna baa meesha ka maqan lakunnaa waxaanu ahaan lahayn lakunnaa waxaanu ahaan lahayn mu'miniina mu'miniin ayaanu ahaan lahayn lowlaa antum idinku haddaydaan mawjuuduuna jiri lahayn lakunnaa waxaanu ahaan lahayn mu'miniin mu'miniin ayaanu ahaan lahayn ey lowlaa antum idinku mawjuuduuna haddaydaan jiri lahayn mawjuuduun baa la xadfay waajib loo xadfay waa bacda alowlaa wa bacda alqasami qasamka dabadiina waajib baa loo xadfi qasamka asariixi sariixa ah ee qasamnimada ku cad wa bacda alqasami qasamka dabadiina waajib loo xadfi qasamka asariixi sariixa ah ee qasamnimada iyo dhaarnimada ku cad haddii shaygani dhaarnimo uu ku cad yahay waajib isna loo xadfayaa sida lacamruka innahum ayuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala haddaba lacamruka ereygan lacamruka ah markaynu doonayno waa lacamruka noloshaadaan ku dhaartaye innahum iyagu la fii sakratihim yacmahuun lacamruka ayaa ayaan ku dhaartay aayaddaa lacamruka ereygan amruka waa mubtade wuxuuna sariix ku yahay dhaar ereyga camruka waa dhaar baa loo isticmaalaa lacamruka qasami haddaba maxaynu samaynay waxaynu waajib u xadafnay khabarkii oo ereyga qasam ah ayaynu waajib u xadafnay wa bacda alqasami qasamka dabadiina khabarka waa la xadfi asariixi ee qasamnimada ku cad sida lacamruka innahum aayaddaa qur'aanka ah oo kale mas'alada lacamruka ah asal ahaan inay dhaarnimada ku caddahay waa mas'alo aad looga doodo ma dhaarbaa ragga ah, horta mas'alada aad baa isticmaalkeyga looga dooda waxaa laga yaabaa bukhaariga sharixiisa canaawiin baa jirta ragga qaarkood ay u baabaystaan mas'aladan fatxulbaariga oo kale haddaynu dib ugu noqonno baabulacamrika ayaynu ku arkaynaa oo fatxulbaarigu kaga warbixinayo a'immada iyo culammaadii ahlu xadiidku siday mas'aladan ay u haystaan waxaynu u jeednaa hadda ilaahay baa aayadda qur'aanka ay aynagula hadlayo lacamruka leh ilaahayna wuxuu doonuu ku dhaaran karaa laakiin adigu markaad dhaaranaysid lacamruka kama odhan kartaa weeye halkaa laysku hayaa waa halkaa aqwaasha imaamu shaafici iyo culimo badan eeg lacamri way isticmaalaanoo gabayaaga waad ku arki doontaa iyagoo lacamri leh kolkaa talow maxay cumriga ugu dhaaranayaan ilan sifo ilaahay baa lagu dhaartaa ama magac ilaahay baa lagu dhaartaa maxay ugu dhaaranayaan mas'aladan waa mas'ale sideeda laysku qabtay inay dhaar tahay iyo inayna dhaar ahayn ayaa laysku qabtay kolka haddaad u baahato sharxeega waafiga ah e, fadxulbaariga ama saxiixulbukhaariga sharxiisa ayaa dib ugu laaban doontaa ood in badan ka heli doontaa wa bacda waawi lmaciya wowga waawulmaciyada la yidhaah gadaashiisana khabarka waa la xadfayaa sida tusaalahan kullu saanicin saanicoo dhan iyo wamaa sanaca sancadiisu heebaa lagu yidhi dee khabarkiibaa xadfan kullu saanicin saanicoo dhan iyo wamaa sanaca sancadiisu hee dee waa muqhtarinaan way xidhiidhaan adiga iyo farsamadu miyaad kala hadhiin adiga iyo farsamadu maynaad kala hadhaysiin bay kula tahay ma kale farsamadaada iminka maalan hadaad agab haysato agabka iyo tuuliska aad isticmaalaysa waad ka tegi kartaa laakiin haddaad farsamo yaqaan tahay meel kastood marta farsamadaadi way kula socotaa markaad qalabka yaraa la isticmaalaya aad hesho waad bilaabi uun kullu saanicin saanicoo dhan iyo wamaa sanaca sancadiisu wuxuu sanceeyaa muqtarinaan way xidhiidhaan waa mas'alada saddexaad mas'alada afraad wa qablalxaali xaalka hortiina waajib loo xadfayaa allatii taasoo laa tasluxu an u suuban an takuuna inay noqoto khabaran khabar inay noqoto waxaa lagu yidhi khabarkii waxaa waajib loo xadfi hadduu qabla xaalin dhaco xaal horti hadduu dhaco tusaaluhuna waa kan darbii garaacidayda zaydan zayd an garaaco qaa'iman markuu taagnaa miyaan heelay odhanayn aaway khabarkii eeg darbi waa mubtade darbi garaacidayda zaydan zayd an garaaco qaa'iman markuu taagnaa intaa un ku hadlay kolka hadaba darbi waa mubtade wuxuu u baahan yahay faacilo yadaasaa faacil u ah mubtadahani waa masderoo masdernimada dhinaca masdernimada faacil buu uga baahan yahay yadaa faacil dhinaca mubtadenimadana khabar buu u baahan yahay zaydanna waa mafcuul oo ilayn darbigani faaciliyo mafcuul buu u baahan yahay yadu waa faacilkii zaydkuna waa mafcuulkii khabarkiina maxduuf baa laga dhigay qaa'imanna waa xaalo haddaba eeg khabarka waxa waajib loo xadfayaa markuu qabla xaalin yahay xaaladaas hal shardiu sheekhu u sameeyey wuxuu ina laa tasluxu an takuuna khabaran waa inayna xaaladaasi khabar noqon karaynin shardigaasaa ku xidhan xaaladu waa inayna khabar noqon karayn bal hadda qaa'imkaa ma godanaa hadda haddaan qaa'imka godnoon khabar ka dhiga isnidhaa ka warrama darbii garaacidayda zaydan aan garaacaa qaa'imun wuu taagan yahay garaaca laftiisaa taagan garaac yaroo taagan miyaad aragtay warma ma qofkaa istaaga mise garaacaa istaaga saw qofku isma taago haddaba qaa'imkaasi khabar ma noqonayo ilaan haddii qaa'imka aad godatood khabar ka dhigto wuxuu khabar u noqonayaa waa darbiga mubtadaha ah darbigana dee garaacu isma taago waxaynu ognahay culima hal shardiyaa ku xidhan oo sheekhu uu ka aamusay mubtaduhu inuu masder yahay ayaa shardi lagama maarmaana ah mubtaduhu waa inuu masder yahay ama waa in masder loo idaafeeyaa sida darbidani ay masder u tahay waxaa halkan ku soo aroorayoo ka mid noqonaya sidaynu kutubteennii hore ku soo dhigannay xadiidka saxiixa ee nebiga ka sugan sala allahu calayhi wasalam xadiidkaa runtii macnihiisa bal u fiirsada marka la macnaynayo waad arki doontiin isagoo ka jabaya ama khabarka laga dhigaya meelaan khabar ahayn aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wa huwa saajidun waa mas'aladan hadda aynu hayno weeye xadiidkaasi maxaad ku macnayn markaa xadiidkaa aqrabu maa yakuunu alcabdu aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wa huwa saajidun maxaynu ku macnaynaa eeg aqrabudani waa mubtadihii oo sawnagii mubtadaha nidhi mubtadaha sawnagii nidhi mubtadaha maxaa shardiya baynu nidhi mubtadaha waxa shardiya baynu nidhi sidaynu isku ogayn inuu masder yahay aqrabu maysagaa masdera sawka ismu tafdiila waa in hadduu ismu tafdiil yahay loo idaafeeyaa masder aqrabu maa yakuunu cabdu maadanaa masderiyeah yakuunu ficilkan mudaaric masder baa laga dhalaalinaya aqrabu kownilcabdi addoonka ahaantiisa uu ahaado ka ugu dhow min rabbihi rabbigii wahuwa saajidu markuu sujuudsan yahay waa inaad saa ku macnaysaa aaway khabarkii addoonku ahaanta uu yahay ka ugu dhow rabbigii markuu sujuudsan yahay weeyi hadda ha odhan haddaad weeyi tidhaa wahuwa saajid dee khabar maaha waayo khabarku wow ma qaato wahuwa wow bay sidataa khabarkana waa ka mamnuuc in wow qaataa sowsaa ma ogid kolkaa wahuwa saajidani waa xaalo wa qabla xaalintii weeyaan waa xaalo wahuwa saajidani khabarkii waa maxduuf xaasilun baa meesha ka maqan aqrabu kowni alcabdi min rabbihi addoonku ahaanta uu yahay ka ugu dhow rabbigii xaasilun wuxuu xasilaa wa huwa saajidun markuu sujuudsan yahay eeg sidaas ayuu horta warku noqonaya afartaa jeer ayaa culima khabarka waajib loo xadfaa mubtadaa toddoba jeer baa waajib loo xadfayo uu ka aamusay halka ayuu cashirkeennu inoogu joogi doonaa maanta wallahu subxaanahu tacaala aclaa walam